sal allah wslm wbaarak wancm cla nabiyina wkhaliilina muxamed bn cabd illah wcla alih wصaxbih wman walah ama bacd yqul اlimam اlbukhariyu raximah اllah tacala baabun hal yudkhilu ma gelinaya aljunubu kii jinaabaysnaa yadahu qacantiisa fi linaai weelkii qabla an yaqsilaha inta aanu maydhin ida lam yakun waa haddii aanay ahaan calaa yadihi qacantiisa qadarun qurun ayru ljanaabati janaaba aan ahayn yani najaas iyo wixii la mida haddii qacantiisa aanay ku sugnayn ma gelinaya iyadoo qacantii aan la maydhin biyihii lagu maydhanayay ee janaabada lagaga maydhanayay wa adhala gacantiisa ay kullu waaxidin minhumaa yada ama yadayhi sida nusakda qaar sugan yadayhima labadooda qacmood ama yadahumaa qacmahooda ayay geliyeen fi ahuuri biyihii lagu ahaaro qaadanay ada haddii la fadxiyo waataynu tilmaanay looga jeedo biyaha looga jeedo walam yaqsilha ma maydhin uma wa waa weysaysta walam yara ma arkin ibnu cumar wabnu cabaas ba'san wax dhiba umay arag bima yantadixu wixii ka duulduulayay min usli ljanaabati janaabada maydhashadeeda qofku markuu maydhanayo janaabada ka maydhanaya biyaha jidhkiisa ka duulduulaya ee biyihii uu ku maydhanaya dib ugu noqonaya wax basiya ama dhiba umay arag baabku wuxuu ka hadlayaa oo ah kitaab lqusli baynu ku sugannahay qofka hadduu janaabaysan yahay janaabadiisu biyaha ma saamaynaysaa oo inta aanu maydhashaba bilaabin isagoo junuba qacmihii isagoo aan maydhin haddii uu biyaha la galo biyihii ma saamaynayaan wax ma yeelayaan mise yeeli maayaan taasuu kaga hadlayaa meesha aaaarna waa inoogu soo naqliyey tarjamada baabka oo laga soo naqlinaya ibnu cumar iyo bara ibni caazib iyo cabdulaahi ibni ay leeyihiin waxa weeye ama ay sheegayaan wax saamayna lahayn biyihii ku noqday iyo in qacanta la geliyaba intaaan la maydhin labaduba biyihii janaabada inaanay saamaynayn qaala waxa uu ihi xadaanaa cabdullahi bnu maslama ibni qacnab alqacnabi qaala xadaanaa aflax wa aflax bnu xumayd alansaari can alqasim wa alqasim bn abi bakrin idiiq axad fuqahaai todobadii nin ee madiine xilligoodii fatwada laga sugayay ee loo noqonayay mid ka mida wey can caaishata oo eedadii ah radia allahu tacaala canha qaalat kuntu waan ahaa akhtasilu mid maydha ana aniga iyo wnabiyu sala allahu alayh wasalam min inaa'in weel waaxidin keli ah ayaanu ka maydhanay takhtalifu ay isku khilaafayso aydiyanaa qacmaha yagu fiihi gudihiisa waxay tilmaamaysaa caaisha radi allahu tacaala canha xadiidkan horeynu usoo marnay iyada iyo nabiguba calayhi salaau wasalaam hal weel inay janaabada kaga wada maydhanayeen ee lamana sheegin qacmahooda inay sii maydheen lama sheegin waxaa la sheegay weelka inay qacanta gelinayeen baa la ilaaqay oo la sheegay marka imaam bukhaari wuxuu u wataa qofka junubka ah inay bannaan tahay weelka qacanta inuu geliyo biyahaasina aanay wax noqonay haddii lagaba soo qaado qacmihii in la maydho sida nabigu calayhi salaau wasalaam xaalkiisu u badnaa oo la yidhaahdo may sheegin laakiin nabigu waa sii maydha calayhi salaau wasalaam taa lafteedu labada qacmood in la maydhaa qofka ka saari maysa inuu junub yahay waayo janaabada waxa lagaga baxaya jirkao dhan in loo maydho ma zaala junuban qaala waxa uri bukhaari xadaana abulwaliid hishaam bnu cabdilmalik aayaalisi qaala xadaana shucba musadad baan ka boodi waa kuwa isku dhowdhowaaye qaala waxa uri bukhaari xadaana musadad qaala waxa uri xadaana xamaad wa xamaad ibni zayd ibni jarham alsdi aljahdami albasri can hishaam bni curwa bni zubayr bn اlcawaam can abihi curwat bn zubayr can caaisha radi allahu tacala canha qaalat kaana rasuulu اllahi sal اllahu alayh wasalam rasuulka alla wuxuu ahaa ida اktasala haddii uu ka maydho min aljanaabati janaabada asala waa maydhaya yadahu qacantiisa yani inta aanu weelka gelin xadiikana wuxuu tilmaamaya sidii xadiidka hore laga fahmayo cagsigeeda oo nabigu calayhi salaau wasalaam inta aanu janaabada ka maydhan qacmaha nabigu calayhi salaau wasalaam inuu sii maydhay qaala waxa uhi xadaana abulwaliid ayaalisi qaala xadaana shucba bn اlxajaaj alwasiti can abi bakr bni xabs can curwata can caaisha radi allahu tacala canha kuntu waan ahaa aktasilu mid maydhaana aniga iyo wnabiyu sal allahu alayhi wasalam min inaain waaxidin weel keliya xaggiisa ayaanu ka maydhanayn min janaabatin janaabaanu ka yani weel keliya aanu isticmaalayn annagoo janaabo ka maydhanayna an cabdiraxmaan bni اlqasim bni muxamed bni abi bakr can abihi alqasima can caaishaa milahu xadiikaasoo kale laga wariya mid lamida ah qaal waxa i xadaana abulwaliid qaal waxau hi xadaana shucba can cabdilaahi bni cabdilaahi bni jabr qaal waxau hi samictu anas bna malik radi allahu tacala canhu yaquul kaana nabiyu sal allahu alayhi wasalam nebigu waa ahaa iyo walmar'atu haweeney oo min nisaa'ihi dumarkiisa kamida xaasaskiisa ka mida yakhtasilaani kuwa maydha ayay ahaayeen min inaain waaxidin weel keliya ayay ka maydhanayeen xaggiisa ama isticmaalayeen zaada muslimun muslim waxa uu ziyaadiyey waa muslim ibnu ibraahim alsdi ninka loo yaqaano ardaygii bukhaari maaha ninkii saxiixu muslimka lahaa maaha zaada muslimun waa muslim ibnu ibraahim alsdi wa wahbun ibni jariir ibni xaazim can shucbata shucba iyagoo ka warinaya waxay ziyaadiyeen min aljanaabati yani min inaain waaxidin min aljanaabati janaabo iyagoo ka maydhanaya ayay hal weel isticmaalayeen oo ka maydhanayeen axaadiistan oo dhan haddii la isu geeyo culimmadu waxay ka qaateen qofku hadduu jinaabaysan yahay qacmihiisana wax najaasa aanu ka ogayn iyada in la maydhaa waxay noqonaysaa waajib khilaafna kuma jiro laakiin hadduu qacmihiisa wax nijaasa aanu ku ogayn weelkii inuu qacanta geliyo jumhuuru ahlilcilmi waxay leeyihin waa sunna ama janaabaha laga maydhanayo ama weyso waxa weeye ha la isticmaalayo qofku ha weysaysanayo qacmaha in la sii maydhaa waa sunna bay yidhaahdeen waa loo daliishanayaa xadiikii waxa weeye ida istayqada axadukum min nawmihi falaa ymis yadahu fi lina xata yasilaha aaaa fainahu laa yadri ayna baatat yadu xadiikaas waxaa laga daliishaday qofku hadduu tooso weelkii uu isticmaalaya ama janaabaha ka maydhanaya amaha weysaysanayo weelka noocaasa intaanu qacmaha maydhin iyo aanu qacanta gelin ilaa uu saddex jeer maydho cilada lagu cileeyey fainahu laa yadri ayna baatat yadu ma oga acmihiisu halkay u hoydeen qofkaasi ma oga cilada lagu cileey waa cilo shakiya wey shakiguna waxba ma waajibiyo sida jumhuuru ahlilcilmi ay leeyihiin laakiin waxaa laga qaadanaya sunanimo ayaa laga qaadanaya masaladana hore inuga soo hadalnay matacabudiba mise waa macquululmacna ma wax la fahmaya mise waa wax laysku cibaadaysanayo haddii la yidhaahdo waa wax la fahmayo waxay noqonaysaa xilliga qacmaha lagu ogaado inaanay waxba qabin qofku uu hubsado xukumkani inaanu u oolin laakiin xaaladda uu shakisan yahay ama xaalku u kala cadayn ama ay ku cadaatay najaaso iyo qurun iyo wixii lamida xaaladda noocaasa xukumkani u yaallaa laakiin daahirku waxa uu yahay labadaasoo ismarkan inay tahay dhinacna waa macquul waa wax la fahmayo waa min baabi alixtiyaad oo sida laga qaadanayo fainahu laa yadri ayna baatat yadu mar labaadna waa cibaado oo xitaa haddii aad hubsato qacmahaagu inay nadiif aad hubsato wax najaasaayna aanay taaban xukumka noocani waa kuu yaallaa oo weelka waa inaadan qacanta gelin ilaa inaad maydho mooyaane baabun wuxuu baab u yahay tafriiqu lghusli maydhidda in kala qaado oo la kala dambaysiiyo iyo wlwuduui weysada yani markaad janaabo ka maydhanayso jirka qayb intaad maydho waqti udhaxaysiiso dabeedna mar labaad intii kale aad maydho weysaduna waa la mid xubnihii weysada qayb ka mida inta aad maydho muddo kabacdi qaybtii kale inaad maydho masalada noocaasa ama baabka noocaasa ayuu imaam buhaari halkan kaga hadlaya wuxuu i wayudkaru waxaa laga sheegay can ibni cumar cabdilaahi bni cumar annahu hasala inuu maydhay qadamayhi labadiisa gomdood bacdamaa jafa wuduu'uhu markii waysadiisu ay ingegtay dabadeed ama bacdamaa jafa wuduu'uhu yacnii biyihii weysadu markay ka ingegeen ka qallaleen ayuu lugihii maydhay yacni mar dambe sida ku timi riwaayaadka ku timina ee laga soo wariyey musanafka ayaa ku sugan suuqa isagoo jooga ayuu weysaysta waxaa lugaha ka ahay dabeedna waxuu aaday masjidku xaggiisa ayuu aaday intaanuu masjidka gelin buu labadii lugood maydha waxaana la qiyaasayaa qof suuqa ka imanaya ilaa masjidka masaafada soo soconaya caadatan xubnihii waysadu ee la maydhay inay qalalayaanba la qiyaasaya qaala wuxuu hi bukhaari xadaana muxamed bnu maxbuub abu cabdilaahi albasri qaala xadaana cabdulwaaxid wa cabdulwaaxid bnu ziyaad albasri qala xadaana alacmash sulaymaan bnu mihraan can salim bni abi ljacd alkuufi can kuraybin mawla bni cabaas can ibni cabaas radi allahu tacaala canhuma qaal qaalat maymuna waxay tii zawji nabiy sal allahu alayh wasalam wadactu waan u dhigay lirasuuli llaahi sal allahu alayh wasalam rasuulkii alla waxaan u dhigay maaan biyo biyahaasoo yakhtasilu bihi uu ku maydhanayo fa afraqa waa ku shubay calaa yadayhi labadiisa qacmood fahasalahumaa waa maydhay maratayn laba aw alaaan ama saddex uma afraqa waa ku shubay biyamiinihi qacantiisa midig calaa shimaalihi bidixdiisaanu ku shubay yani weelkiibuu ka shubay midigtiisuu ku shubay kadibna bidixda ayuu ku shubay faasala waa ayuu maydhay uma dalaka nabigu waa xoqay yadahu qacantiisa bilardi dhulka ayuu ku xoqay oo ku doogay uma madmada waa luqluqday wastanshaqa waa sandaarsaday uma asla waa maydhay wajhahu wejigiis iyo wayadayhi labadiisa qacmood waasla waa maydhay raasahu madaxiisa aaa saddex uma afraqa waa ku shubay calaa jasadihi jirkiisa ayuu biyaha ku shubay uma tanaxa dhinac ayuu istaagay min maqaamihi meeshii uu taagnaana waa ka baydhay faasla waa qadamayhi labadiisa gomdood xadiikan imaam اlbukhaari wuxuu u daliishanaya muwaalaadku in la xidhiidhiyo xubnaha weysada ama in la xidhiidhiyo xubnihii maydhashada oo jidhkao dhana inaanay waajib ahayn oo ay bannaan tahay in la kala sooco oo masalada culimmadu u yaqaanaan masalaة اlmuwaalaat ma waajibba xubnihii loo maydhaya ama loo weysaysaynayay in la xidhiidiyo mise waajib maaha muwaalaadkana culimmadu waxay ku macneeyeen waa tataabucu اlghusli cala اlacضaa bxayu laa yajifu اlcudwu qabla wusuuli اlآkhar yani in la israaciyo maydhida loo maydhayo xubnaha xubnihii weysada ama xubnihii maydhashada iyadoo la doonayo xubini intaan xubintii kale la gaadhin xubintii hore inaanay qallalin walibana waxay ku qaydayaan culimmadu fi zaman lmuctaad xiliga caadiga dhexdhexaadka ah ama fi zamanin muctadil zaman muctadila oo waxa weeye dhexdhexaada waxa baxaya haddii zamanku uu aad u kulul yahay wakhtigu hadduu aad u kulul yahay oo qofku markuu maydho wejiga intaanu qacmihii gaadhin amaanu qacmihii ka dhammaan wejigiisuu qallalayo kulayl awgeed hanfibaa dhacaya maalan waxaa la mida inay dhacayso dabayl darani inay dhacayso oo xubintii qallajinayso inta uu u soo shubayo xubintii kale biyaha soo wado ee u maydhayo waxa weeye dabayshu ay qallajinayso alxari shadiid waalriyaaxi shadiida waxaa la mida albardi shadiid jawigu inuu aad u qabow yahay dabaylina aanay dhacay waxaa dhacaysa biyihii muddo inay baaqi kugu noqdaan waayo kulayl qallajiya dabayl qallajiya midna lama hayo biyihii mudday baaqi kugu noqonayaan waxaasoo dhani waa inay meesha ka maran waqti muctadiloo dhexdhexaada inaanay xubintii qallalin waxa weeye ayaa loo baahan iyadoo aan kale la gaadhin waxaana looga jeedaa waa mutaabaca bayna alacdaa laakiin loogama jeedo wejigii weli inuu qoyan yahay ilaa cagaha laga maydhayo loogama jeedo ee waxaa looga jeedaa xubin walba xubinta ka dambaysa dhexdoodu inaanay qalayl inaanu iman oo xubintii hore aanay qalalin baa looga jeedaa masalada noocaasana culimmadu way isku hayaan iyadoo axaadiistu ay kala duwan tahay bacdu ahlilcilmi waxay yidhaahdeen waa sida xanaabiladu ay qabaan muwaalaadku waa waajib bay yidhaahdeen waa riwaayo imaamu axmed laga wareeyey madhabtuna ay ictimaaday muwaalaadku iyadoo aan la kala qaadayn waa waajib bay yidhaahdeen weysadaasina ansixi mayso iyo usligaasi hadii uu kala go'o yani weysadoo kale waxa iska dhacda xilligaa xitaa zamanka muctadilkaah qofku isagoo qacmihii maydhaya ama madaxii masaxaya maalan telefoon muhim inuu ku soo dhaco dabeedna telefonkii isku ilaawo halkiisi baanu fadhiya telefonkii isku ilaawo dabeedna uu soo noqdo iyadoo xubnihii horeba ay qallaleen maalanna lughii ay u harhsan tahay imaamu axmed sida madhabtiisu ay qaadatay waana imaam shaafici qowlkiisa qadiimka ah, ah waxay idhaahdeen waa waajib waysada iyo usligana waa lagu noqonaya haddii muwaalaad laga waayo oo la kala tafriiqiyo adilo badan bay daliishanayaan waxay daliishanayaan xadiiu cumar oo muslim ku yimi xadiiu macdaan ibni khaalid xadiiu abi saciid oo nabigu calayhi salaau wasalaam uu arkay rajulan wa fii qadamihi milu lumcati lam yusibha alma alfaada qaar waxaa ku yimi mila dufri ninbaa masjidka ugu soo galay oo cagtiisa ay ka muuqato cidi wax leeg oo qallalan oo biyuhu aanay gaadhin dabeedna nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaau wasalaam irjic fa axsin wuduu'ak noqo oo weysadaada wanaaji axaadiista qaar waxaa ku timi faamarahu an yuciida alwuduu wuxuu amray inuu soo celiyo weysadii inuu soo celiyo adiladaasay daliishanayaan ee muwaalaadkuna waa waajib bay yidhaahdeen madaahibta xaggooda marka laga eego waa xanaabila wey jumhuurta waa xanafiyada iyo shaaficiyada qowlka imaamu madhabtuna ay qaadatay iyo riwaayo imaamu axmed laga naqlinayo iyo aahiriyada iyo culimo badani waxay idhaahdeen waa sunna weeye waajib ma aha adiladay daliishanayaan waxaa ka ah halkan lagu sheegay saxaabada laga soo wariyey waxaa ka mid a ah xadiikan imaam bukhaari uu daliishanayo waxaa ka a ah, alla subxaanahu wa tacaala wuxuu waajibiyey weyso oo ah xubin walba in loo maydho laakiin laguma shariyin xubnahaasi inay isku xigaan xubin walba haddii gaarkeeda loo maydho wati majmuucooda waxa ku xasilaya xubnihii la wada maydhay weysadiibaa ku xasilaysa adiladaasay daliishanayaan axaadiista tilmaamaysa irjic fa axsin wuduu'ak waxaa looga jeedaa bay yidhaahdeen weysada in la wanaajiyo intii ka dhinnayd in la dhammaystiro macnahaasaa looga jeedaa alfaada tilmaamaysa an yuciida alwuduu waysada in la soo celiyo waxay idhahdeen waxaa lagu qaadayaa ciqaab iyo adkayn ninkaa lagu adkaynayo ayaa looga jeeda ama intii hadhay noqoshada uu u noqonayo ee baaqiga hadhay uu maydhayo ayaa laga soo qaaday inuu weysadoo dhan soo celiyey laakiin weysoo dhan lama amrin inuu soo celiyo intii u dhinnayd ayuu la imanayay maadaamuu isu arkaya qof wada weysaystay noqoshada loo celinaya qayb ka mida inuu dib u maydho ayaa laga soo qaaday weyse lagu noqonayo laakiin macnaheedu maaha dib in loo soo bilaabaya maaha jumhuurta waxay isku dayeen axaadiista noocaas inay ka jawaabaan qowlka saddexaad maalikiyada qaba iyagu tafsiil bay gelinayaanoo waxay leeyihiin muwaalaadku waa waajib maa adikri wa maca alqudra qofku hadduu xasuusan yahay iyo hadduu jaanis u haysto awoodayo labadaa xaalo waajib bay ku tahay laakiin haddii uu ilaawo waajibkaasi waa ka dhacay ama hadduu ka caajiso awoodi waayo uu awoodi waayo duruuftu ay ku khasabtay yacni maalan biyihii baa ka kala go'ay ama biyihii ku weysaysanay ayaa ka qubtay biyihiina waa ka fogyihi wuxuu baahanayaa ceel inuu ka dhaansado maalan ama meel foguu biyaha ka soo qaato maadaama biyihii ka go'een isagoo bartamihii ku jira weysadii intaa uu biyaha doonanayo xubnuhu haddii ay qallalaan waxa weeye waa fattaquu llaha ma waa ka dhacaya labada xaalo ama labada shardi bay ku xidheen waana sida shaykhulislaam ibnu taymiyata raximah llah uu xoojinayo khilaafku waa xoog badan yahi waxa uu yahay in waxa wey weysada la xidhiidiyo oo aan waxa wey laga tegin ayaa axwada xadiidka waxaa lagu tilmaamay janaabad iyadoo laga maydhanayo nabigu calayhi salaatu wasalaam xubnihii weysada inuu ku bilaabay markuu janaabada ka maydhanayay dabeedna u dhaxaysiiyey jirhkii intiisa kale kabacdina nabigu calayhi salaau wasalaam lugihii uu dib ugu noqday oo dib ugu maydhay uma afraqa calaa jasadihi jirhkiisa ayuu ku shubay waxaa looga jeedaa waxaan ka ahayn xubnihii weysada ka ahayn imaam lbukhaarina masaladaa dib buu inoogu keeni markuu waxa weeye weysaystay xaaladda akmalka uu qaatay ee janaabada uu ka maydhanayo ee janaabada markuu maydhanayo weyse uu ku bilaabayo kadibna jirka loo maydhayo ma jidhkao dhan baa loo maydhaya mise wixii ka soo hadhay xubnaha weysada waa baab dhanoo inoo iman doonaa marka haddii lagu socdo in baaqiga la maydhayo oo xubnihii weysada ee hore loogu maydhay waxaan lugaha ka ahayn waxaan lugaha ka ahayn ee inta loo maydhayna ay tahay xubnihii weysada baaqiga ka soo hadhay waxay noqonaysaa xubnihii waysada in kala soocay faasla adamay yani xubnihii waysada loo maydhay waxaan labada lugood ka ahayn dabeedna jidhka intiisa kalaa la maydhay waxaan xubnaha waysada ka ahayn dabeedna labadii lugood oo xubnihii waysada ka hadhay baa mar dambe la maydhay oo loogu dambaysiiyey marka tafriiq bayna acdaa alwudu ayaa xadiika ku sugan usliguna waa la oo wax farqiga uma dhexeeyo laakiin xadiidka sidaynu arkayna usli loo daliishan maayo xubnihii maydhashada lama kala qaadin oo nabigu calayhi salaau wasalaam jidhka waa u wada maydhayay laakiin wuxuu ku bilaabaya xubnaha weysada oo labada cagood loogu dambaysiinayo marka maslada waxaa loo daliishaday tafriiqun bayna acdaa alwuduu oo ay la mid waxa weeye uu la yahay wax farqiyaanu udhaxay baabun wuxuu baab u yahay man axad afraqa ku shubay biyamiinihi midigtiisa calaa shimaalihi bidixdiisa ku shubay fi lgusli maydhashada dhexdeeda qaala waxa uhi bukhaari xadaana muusa bnu ismaaciil atabudaki albasri qaala xadaana abu cawaana in badan buu ina soo maray abu cawaana alwadaax bni cabdilaahi lyashkuri qaala waxa uhi xadaana acmash can salim bni abi ljacd an kuray mwla bni cabaas an ibni cabaasi radi allahu tacaala canhuma can maymunata bint اlxaari qaalat wadactu waan u dhiga lirasuuli اllahi sal اllahu alayh wasalam uslan biyo lagu maydhaan u dhigay uslan waa maau lgusli waa biyihii lagu maydhanayay wasatartuhu waan asturay nabiga fasaba waa ku shubay calaa yadihi qacantiisa faghasalaha waa maydhay maratan aw maratayn mar ama laba ayuu mayday qaala ulaymaan ulaymaan waxa uu yidhi man huwa ulaymaan waa alacmaj sulaymaan bnu mihraan laa adri ma ogi adakara aaliata ta saddexaad miyuu sheegay am la mise ma sheegin uma afraqa waa ku shubay biyamiinihi midigtiisa calaa shimaalihi bidixdiisaanu ku shubay faasala waa farjahu xubintiisa ayuu maydhay uma dalaka waa ku xoqay yadahu qacantiisa bilardi dhulka aw bilxaa'idi ama gidaarka uma tamadmada wastanshaq waa luqluqday waana sandaarsaday waasla waa maydhay wajhahu wa yadayh wejigiisa iyo labadiisa qacmood waasla ra'sahu madaxiisana waa maydhay uma saba waa ku shubay jasadihi jirkiisa ayuu ku shubay uma tanaxa ayuu u dhaqaaqay oo meeshiibuu ka fogaaday faasla wa maydhay qadamayhi labadiisa gomdood buu maydhay fanaawaltuhu waxaan u dhiibay khirqatan calal baan u dhiibay faqaala biyadihi qacantiisa ayuu ku tilmaamay haakada sidaasoo kale walam yuridha nabigu ma doonin calayhi salaau wasalaam faqaala ay bimacnaa ashaara wey riwaayaadka qaarna waxaa ku yimi faqaala biyadihi wa ashaara ila anahu lam yuridha yani nabigu alayhi salaau wasalaam gacantiisa ayuu sidaa yii raawigu wuxuu leeyaha wa ashaara wuxuuna tilmaamayey annahu lam yuridha marada ama calasha loo keenay inaanu doonayn oo aanu u baahnayn horaynu usoo marnay wajacala yanfudu lmaaa biyadi wuxuu gudagalay nabigu biyaha inuu iska saydhiyo sida riwaayaadku tilmaamayaan xadiikan imaam buhaari wuxuu u baabaystay qofku markuu weelka isticmaalayo inuu qacantiisa midig waxawe ku shubayo oo waxawe biyaha waxawe ku shubayo waana masalo ama xadii in badan inugu soo noqnoqday masaladaas inay sunno tahay ayay waxawe inoo tilmaamaya baabun wuxuu baab u yahay ida jaamaca haddii uu galmoodo uma caada dabadeedna uu noqdo ay ila ljimaac galmadii uu u noqdo oo labaad u galmoonayo farqina ma kala laha inuu u noqonayo gabadhii uu jimaacay lafteeda iyo mid labaad inuu ku noqonayo waa isku xukum weye uma caada ay ila ljimaac iyo waman mid buu baab u yahay daara ku wareegay calaa nisaa'ihi dumarkiisa fii guslin waaxidin maydhasho keliya xaasaskiisa ugu tegiy qal wxa uri buhaari xadaana muxamed bnu bashaar bundaar qaala xadaana ibnu abi cadi nusakda qaar waxaa ku yimi ibnu cadiyin laakiin waa ibnu abi cadiyin muxamed bnu ibrahim ibnu abi cadiyin baa la yidhahda albari wa yaxya bnu saciid alqaaan yaxya bnu saciid bni faruuq alqaaan in badan baynu soo marnay kilaahumaa labadooduba can shucba shucba ayay ka warinayeen lafdiga kilaahumaa xaaladan oo waa lagu dhawaaqaya oo sanadka waa la arinaya macnahaan bay ugu sugan marka la macnaynayana waa in lala yimaado wey waa isilaax bacdu ahli lxadii ay leeyihiin laakiin waa in la waa sida qaaloo kale sanadka dhexdiisa lama sheego laakiin in laga tago ma aha haddii kale waxaa ka imanaya iihaan baa ka imanaya qaala fulaan qaala xadaana waayo haddii kale waxaa la moodaya ka hadlaya inuu isagu leeyahay xadaana fulaan marka qaala in loo dhexaysiiyo wey sanadkana lagu qori maayo kilaahumana waa la mid qaala waxau hi xadaana abi cadi yaxya bnu saciid kilaahumaa labadooduba can shucba shucba ayay ka warinayaan can ibrahim bni muxamed bn lmuntashir alkuufi alwaadici can abiih oo ah muxamed bn lmuntashir alkuufi alwaadici qaala waxa uu dakartuhu waan u sheegay licaaishata caaisha ayaan u sheegay caaisha xadiika soo socda ee fadakartu laha qawla bna cumar maa uxibu an usbixa muxriman andaxu diiban waa hadalkaa inoo soo socda wey waxaan u sheegay hadalka cabdilaahi bni cumar oo uu leeyahay ma jecli inaan ku waabariisto anoo xarmaday oo ixraamkii xidhay cadarkuna uu iga soo kankamayo ma jeclaysanayo oo cadarleh ayuu dhibsanaya wuxuu dhi hadalka caaishaan u sheegay faqaalat waxay tidhi yarxam ullah alla ha u naxariisto abaa cabdiraxmaan waa kunyada cabdilaahi bni cumar waxay tidhi kuntu waxaan ahaa uayibu rasuul allahi sal allahu alayh wasalam rasuulkii alla mid u cadarisa ayaan ahaa fayauufu waa ku wareegaya calaa nisaaihi xaasaskiisa isagoo u galmoonaya mujaradu awaaf ma fayauufu waa ku wareegayay isagoo u galmoonaya calaa nisaaihi dumarkiisa uma yubixu nabigu waa waa bariisanayay muxriman xaaluu yahay mid xarmaday oo xidhay cumradii ama xajkii yandaxu xaal uu yahay miduu ka soo kankamayo iiban cadab ama yandaxu isagoo dhididaya iiban cadar isagoo dhididaya yandaxu iyo yandahu labadaba waa loo dabdiyey waana laba luqa weeye labada caansan oo ashhara mucjamo in laga dhigo yandahu la yidhaahdo iyaduna waa fasiix wey xadiidku wuxuu tilmaamaya ninku hadduu xaaskiisa u galmoodo xaaskiisa hadduu u galmoodo oo u baahdo inuu ku noqdo galmadii uu u baahdo galmadii inuu ku noqdo inay u bannaan tahay eh, inuu maydho waa sida afdalka ah inuu weysaystana waa loo sunneeyey labadaba inuu iska daayaana waa u bannaan tahay labadaba inuu iska daayaana waa u bannaan tahay eh, sunanta waxaa ku yimi eh, abi raafic radi allahu tacaala wuxuu hi طaafa الnabiyu salى اllahu عalayh waslm data ywmi clى nisaa'ihi yغtasilu cinda hadihi wacinda hadih faqultu ya rasuul اllah alaa tajcalhu gusla waaxida faqala hada أzkى وaطyb وaطhar waana xadii صaxiixo sunanta ku yimi wuxuu hi nabigaan la socday maalin maalmaha ka mida dabeedna xaasaskiisu ku wareegay nabigu calayhi الsalaaةu wasalaam isagoo u galmoonaya mid walbana agteeda waa maydhanay yani mid walbana markuu jimaac nabigu alayhi salaau wasalaam waa maydhanay wuxuu hi waxaan ku idhi nebi alloo hal maydhashaa kugu filnaan lahay markay galmadu soo wada dhammaato hal maydhashaa kugu fillayd dabeedna nebigu waxau hi hada askaa wa atyab wa adhar kana wanaagsan oo u ahaaro badan waxa weeye ahaaradana u wanaagsan ee una wanaagsan xagga awoodda iyo wanaagga iyo galmada iyo nadaafada intaba isagaa u wanaagsan waayo awoodna waa laga helaya nadaafadna waa laga helaya iyo wixii lamid a asalku waa sidaas haddii lagu noqonayo waa in la maydho waajib laakiin ma ah waa akmalka taa aad gaari weydo in weyse loo dhaxaysiiyo xadiika muslim ida jamaca ida ataa axadukum ahla uma araada an yacuud falytwaa baynahma wuua fainahu anshau lilcawd baa riwaayaadka ku yimi firfircooni baa laga helaya taasina waa sunna wey xaalada ugu dambaysaana waa inaan waxbaba loo dhaxaysiin oo sideeda waxa wey loogu noqdo iyaduna waa mid bannaan wey caaisha radi allahu inuu dhibsaday qofku hadii uu xarmanayo inaanu cadarku baaqi ku noqon jidhkiisa inaanu cadarku jidhkiisa baaqi ku noqon waa masaladaay culimmadu u yaqaanaan istidaamat lmuxrimi litiib qofka muxrimka ah isagoo xarman oo xidhay xaaraan bay ka tahay cadar inuu isticmaalo oo looma ogola laakiin inta aanu xidhan wakhti ku dhow xidhashada cadar intuu isticmaalo kadibna uu xidho cadarkaasina uu baaqi ku noqdo waa qadiyada loo yaqaana istidaamada iyadu waa bannaan waana tay ku qabsatay caaisha radia allahu tacaala canha cabdilaahi bni waxayna ka tahay masaaisha caaisha ay ku qabsatay saxaabada ay ku qabsatay eh, uu jamciyey shiikha zarkashi badrudiin azarkashi la yidhaahdo kitaabka uu bixiya alijaaba lima stadrakathu caaishatu cala asaxaaba ibnu cumar baabka uu baabaysanayo masaaisha ay ku qabsatay caaisha radi allahu tacaala canha masalada labaad ama xadiidka labaad ayuu ka dhigaya wuxuu keenaya xadiidkan uu keenaya ilaa toban wax gaadhaya mas'alo ama xadiid ayay cabdilaahi bni cumar oo keliya caaisha ay ku qabsatay wuxuu garta isagu leeyahay iyo waxay sida tan oo kale xadiidka waxaynu kaloo ka faaidaysanaynaa masaaisha laga faa'idaysanaya waxaa ka mida ah, nabiga calayhi salaau wasalaam sidaynu xadiidkan ka arkayno isagoo xadii soo socda wey iyo xadiidkanba waa laga qaadanaya ka waa la mid lakiin ka kaga hadli doonaa insha allahu tacaala qaala waxa uhi xadaana muxamed bnu bashaar bundaar qaala waxa ui xadaana mucaad bnu hishaam bn abi cabdilaahi dastawai qaala waxa ui xadaanii abi hishaam ibn abi cabdilaahi dastawai can qataada waa ibni dicaama asaduusi qaala waxa ui xadaana anas bnu malik radi allahu taala canhu qaala waxa ui kaana nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu wuxuu ahaa yaduuru mid ku wareega cala nisaa'ihi xaasaskiisa fi saacati waaxida hal waqti ayuu ku wareegaya ama hal xili oo min alleyli habeenka ka mida ah, wnahaari ay aw nahaari ama maalinta ka mida ah. wowdu waa aw wahunna iyaguna xdaa casharata koob iyo toban ay yihiin qaala waxau hi raawigu qultu lianas anas waxaan ku idhi awa kaana yuiiqu nebigu ma aha mid awoodaya koob iyo tobankaba hal mar inuu qaala waxau hi kunaa waxaanu ahay nataxadau kuwa ku sheekaysta annahu uciya nabiga in la siiyey quwata yani tamyiizkiibaa xadfan lilcilmi bihi quwata aaiina ay rajulan soddon nin awooddood in la siiyey xagga galmada ayaan waxaweeye ku sheekaysanayn wa qaala saciidun saciid waxau hi waa saciid bnu abi caruuba can qataada ina anasan anas xadaahu wuxuu u sheegay tiscu niswa sagaal dumara inay ahaayeen oo koob iyo toban aanay ahayn xadiidkani wuxuu tilmaamayaa nabigu calayhi salaau wasalaam xaasaskiisa inta uu u galmooday inuu ku noqday galmadii inuu ku noqday waana sida uu baabaystay wuxuu imaam riwaayada uu soo warinaya mucaad bni hishaam mucaad ibni hishaam can abiih can qataada inuu ka dhigay xaasaska nebiga koob iyo toban inuu ka dhigay sidaana waxaa soo warinaya mucaad ibni hishaam waa ta hore laynoo sheegay wey waxaa ku khilaafay saciid bni abi caruuba iyo talaamidi ka warinaya xadiidkan waxa weeye qataada ka warinayay iyagu waxay sheegeen xaasaska nabigu ku wareegaya alayhi salaau wasalaam sagaal inay ahaayeen ee koob aanay ahayn ruwaaddu waxay u badan yihiin sida imaam lbukhaari uu ishaarayo wa qaala saciidu saciid bnu abi qataadana waxaa ku waafaqay cid allaale ciddii xadiidkan soo warisay waxaan ka ahayn mucaad ibnu hishaam aan ka ahayn yacnii ruwaadda badankoodu waxay warinayaan sagaal inay ahaayeen marka mucaad ibnu hishaam waa lagu khilaafa talabaad saciid ibnu abi caruuba xadiikiisoo mawsuule ah, bukhaari waa inoo keeni doonaa saciid ibna abi caruuba ninka la yidhaahdaana waa abat nnaasi fii qataada ardayda qataada wax ka warinaya hadday iskhilaafaan waa ninka loogu kalsooni badan yahay idan sawaabku waxa uu yahay xaasaskii nabigu ku wareegaya calayhi salaatu wasalaam sagaal inay ahaayeen mana dhicin nabigu calayhi salaau wasalaam koob iyo toban xaas isku soo gaadheen hal mar inay isku soo gaadheen waxa weeye ta noocaasi ma dhicin xaasaskiisu koob iyo toban waa gaadhaye kuwa uu guursaday ee aanu la aqalgelin ee uu furay iyo inta uu guursaday marka la isu geeyo dhammaantood aad bay u badan yihiin culimada qaar waxay yidhaahdeen soddon bay gaadhaye sodon baa la gaadhsiiyey laakiin nabigu calayhi salaatu wasalaam inta uu la aqalgalay ee macruufkaa waa koob iyo toban laakiin koob iyo tobankaa sagaalbaa isa soo gaadhay sagaalbaa isa soo gaadhay ka badan ismay soo riwaayada tilmaamaysa koob ayuu hal mar u galmooday riwaayada noocaasi ma xoog badna imaam albukhaarina labadaba waa inoo tilmaamay xadiika masaaisha kale laga qaadanayo waxaa kamida fi saacati waaxida abcan waxaa looga jeedaa waqti looga jeedaa gelin ama dhowr saacadood oo saacadaheenna ah ayaa looga jeedaa laakiin lixdankan daqiiqa ah inuu naqaanan loogama jeedo saaca yani mudatan min azaman xilli ayuu nabigu ku wareegay calayhi salaau wasalaam macnahaasaa looga jeedaa laakiin saacad go'an loogama jeedo xadiikan masaaisha culimmadu ay ka qaateen halkeeda inoogu iman doontaa insha allahu tacaala waxaa ka mida ah, masala lqasmi bayna azawjaat xaasaska in loo qaybiyo dhixitaanka in loo qaybiyo iyo la jooga masalada noocaasa nabiga alayhi salaau wasalaam waajibba ku ahayd mise kumay ahayn waa masale khilaafiya culimaduna waxay u badan yihiin jumhuuru ahli lcilmi inay waajib ku ahayd ayaa loo badan xadiikana waxaa daliishanaya culimada odhanaya nabiga calayhi salaau wasalaam qaybintu waajibkumay ahayn waayo culimmadu markay leeyihiin qaybintu waa waajib lama ogola adoo xaas ule inaad xaaskii kale u dusto saga galmooto oo xaqii kale aad lumiso waayo qofka awoodiisu waa koobantahay lama ogola waxa la qaybinaya waa dhixitaanka laakiin maqsuudka ugu weyne looga jeeda waa galmadii tii qaybta ulahayd galmadeedii haddaad meel kale la aadayso waxa wey culimmadu waa diideen maxaa xadiikan lagaga jawaabaya culimmada odhanaya waajibkuma aha nabiga calayhi salaau wasalaam warkoodu waa cadiya iyadoo midi ay u leedahay ayuu nabigu calayhi salaau wasalaam xaq u leeyahay xasaska kaleo dhan inuu tago jawaabo badan bay isku dayeen waa jumhuuru ahli lcilmi xadiikan inay kaga jawaabaan qole waxay yidhaahdeen nabigu calayhi salaau wasalaam waxaa dhammaatay nawbadii kaltankii ama qaybintii uu qaybinayay baa dhammaatay ee qaybinta cusub inta aanu u bilaabin nabigu xaq buu leeyay calayhi salaau wasalaam hakad inuu geliyo oo dhammaantooduu kusoo wareego qole waxay yidhaahdeen waxaa lagu macnaynayaa inuu nabigu calayhi salaau wasalaam maalinkaa uu ku wareegayey tii ulahayd inuu ka fasax qaatay sida caaisha radia allahu tacaala canha markuu doonaya aqalkeeda in lagu baxnaaniyaba uu xaasaskiisa uga fasax qaatay macnahana waa lagu macneeyey qole waxay yidhaahdeen socdaal buu ka yimi salaatu wasalaam kadibna intaanu qaybinta bilaabin ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku tawaafiyey bacdu ahlulcilmi sida ibnucarabi iyagu macno kalabay ku qaadeenoo waxay yidhaahdeen sideedaba nabigu calayhi salaau wasalaam wuxuu lahaa saacad gaara buu lahaa qaybintu waajib bay ku ahayd laakiin afariyolabaatanka saacadood wakhti buu lahaa uu xaq u leeyahay tuu doono inuu u tago intuu doonana uu la joogo iyadoo qaybintuna ay sideeda tahay jawaabahaas ayay isku dayeen xadiidka inay kaga jawaabaan iyagoo doonaya inay sugaan waa jumhuur oo ahlilcilmi nabiga calayhi salaau wasalaam qaybintu inay waajib ku tahay kitaabu nikaax ayaa tafsiilka iyo adiladu inoogu iman doontaa insha allahu tacaala baabu asli madyi wuxuu baab u yahay madiga in la maydho iyo wlwuduuu minhu in laga weysaysto almadyu waa sida ah ama afsaxa ah almadyu in sidaa loo dabdiyo almadiyu in la yidhaahdaana iyaduna waa fasiix luqaad kalena waa ku sugan yihin laakiin labadaas ayaa ugu mudan madiga in layska maydho iyo in lagaba weysaysta uu kaa soo baxo qaala wuxuu hi bukhaari xadaana abulwaliid aayaalisi hishaam bnu cabdilmalik qaala xadaana zaaida wa ibni qudaama can abi xasiin xaada waa la fadxinaya horeynuu soo marna aba xasiin alsadi kabiri abi xasiin alsadi waa cumaan bnu caasim alkuufi can abi cabdiraxmaan cabdilaahi bni xabiib الsulmi can caliyi radi allahu tacala canhu qaala waxa ui kuntu waxaan ahaa rajula nin madaan madi badan baan ahaa madigana waa la yaqaanaa waa qofku markay shahwadiisu kacdo waxa weeye dheecaanka ka soo baxaya ama dareeraha ka soo baxaya ee isjiidanaya ka noocaasa waxaa waana miqdaad ibn swad ama almiqdaad ibni camr saynu soo marnay an yasala inuu weydiiyaa nabiya sal allahu alayh wasalam limakaani ibnatihi inantiisu booska iga joogta darteed oo aan inantiisa qabo xishoodan ka xishoonayo fasa'ala waa weydiiyey faqaala wuxuu uhi nabigu tawada weysayso waqsil maydh dakaraka xubintaada tarankana maydh xadiikani wuxuu waxaa madiga loo yaqaanaa inuu najis yahay waana laysku waafaqsan yahay laakiin culimada badankoodu waxay leeyihiin yasiiru almadyi waa la ysu dhaafay waayo qofku inta badan waxa laga yaabaa madigu wuxuu ka yimaadaa markuu wax arko ama markuu xasuusto galmo wixii lamida ama dareenkiisu kaco waxaa laga yaabaa isagoo goob cibaado jooga ama meelo weyse ka fog ama cibaado u socda ama suuqa joogaya ganacsigiisa ayaa laga yaabaa madigaasi inuu ka soo baxo dabadeedna xaalada uu ku sugan yahay waxaa laga yaabaa ina adkaato ee meesha najaasadu ku dhacda inuu ogaado una dareemayaa maradiisa wax ka inay gaadhay waxay culimmadu leeyihiin yucfaa can yasiirihi intiisa yar waa la isu cafinayaa ama jidhka ha taabato oo ha ku duusho ama maradii ha taabato waa la ysu dhaafaya Eh, laa yukallif llahu nafsan ila wuscaha fattaqu llaha ma istaactum eh, wma jacala calaykum fi diini min xaraj adilada noocaasa loo daliishanay eh, madigu waa najis waxaana waajiba in layska maydho xadiikuna wuxuu tilmaamay abcan madigu wuxuu ka soo baxayaa xubinta taranka afkeeda ayuu ka soo baxaya xadiikuna wuxuu tilmaamay xubintoo dhan in la maydhayo waqsil dakaraka ma xubinto dhan baa la maydhaya ma xubinta iyo labada xiniyood baa la maydhaya mise waxaa la maydhayaa inta najaasadu taabatay ee ah intii najaasadu ay ka soo baxday waa saddex qowl oo culimmadu leeyihiin imaamu maalik iyo imaamu axmed riwaayo laga warinayo waxay leeyihiin dakarkoo dhan baa la maydhaya intii najaasadu taabatay intaanay taaban labadaba xubintoo dhan baa loo maydhaya waxay daliishanayaan xadiikan aynu hayno isil akaraka qowlka labaad waa riwaayo laga soo naqliya imaam axmed madhabtuna ay qabto waxaa waajiba dakarka iyo labada xiniyood intaba in la maydho yaqsilu dakarahu wa unayay dakarkiisa iyo labadiisa xiniyood buu maydhaya axaadiista qaar bay ku timi qoladaasina waxay ku sii dareen labada xiniyood Eh, najaasa ha gaadha ama yaanay gaadhin qowlka saddexaad waa qowlka loo badan yahay ee shaaficiyada iyo xanafiyadu ay qabaan imaamu axmedna riwaayo laga soo wariyey ah waxay leeyihiin najaasada madigu najaasooyinka kaley la mid tahay kaadiday la mid tahay kaadida marka laga istinjoonayo intii la maydhayaybaa madigana la maydhaya eh, raajixuna waxa uu yahay axwadkuna uu yahay in la qaato axaadiista la qaato qolada shaaficiyada iyo jumhuurta waxaa xoojinaya qiyaaska oo kaadida in looga qiyaas qaadanayo ee qoladan kalena waxaa xoojinaya dawaahirta axaadiistoo tilmaamaysa dakarkoo dhan in la wada maydhayo wixii najaasadu gaadhanya waxaanay gaadhin sidaasaa mudan madi haddii layska maydhayo waa in xubinta labada xiniyoodba makaanko dhanba in la maydho ayaa waxa weeye muhiima masaladaas ayuu xadiidku inoo tilmaamaya waxaa masalada la xidhiidhaysa ma ku filan tahay istijmaar ma ku filan yihin madi soo baxay dhagax ma isticmaalaysaa mise isticmaali maysid masaladii hadday ku dhismaysaa culimmada qaar waxay yidhaahdeen istijmaar ma anfacayo waayo kaadida lama mid aha waxaa la tilmaamay in layska wada maydhayo intii najaasadu gaadhay iyo xubintoo dhan ilaa xiniya in la maydhaya axaadiistu tilmaamaysa halkaana waxaynu ka qaadanaynaa dhagaxa la isticmaalaa inaanu ku fillayn waayo dhagaxa meelunbaa loo isticmaalaa istijmaar iyadoo lagu istinjoonayo ayaa dhagax la isticmaalaya madigana waxa loo baahan yahy aagoo in la maydho marka anfici maayo dhagax anfici maayo culimada qaarna waxay yidhaahdeen waa culimmadii odhanayay kaadiday la mid tahay oo waxa waajiba inta kaadidoo keliya in la maydho intii ay ka soo baxaysay waxay yidhaahdeen waxa ku filan istijmaar in la isticmaalaa ku filan masaladu waa khilaafi laakiin asalku wuxuu yahay madaahirku uu yahay maydhashadu inay waajib tahay in layska wada maydho loona baahan yahay in waxa weeye biyo la isticmaalo si biyuhu ay u wada gaadhaan baabun wuxuu baabu yahay manaxa taayaba cadar isticmaalay uma iqhtasala intaa dabadeed maydhay wa baqiya uu baaqi noqday atharu tiib cadarka raadkiisuna uu baaqi ku noqday qaala wuxuu yidhi bukhaari xadaanaa abu nucmaan wa muxamed bnu lfadl saduusi caari qaala wuxuu yidhi xadaanaa abu cawaana can ibraahim bni muxamed bni lmuntashir can abii qaal wuxuu i saaltu caaisha caaisha waxaan weydiiyey waxbaan weydiiyey fadakartu laha waxaan u sheegay qowla bni cumar ayaan u sheegay uu yidhi maa uxibu ma jecli an usbixa inaan waa bariisto muxriman anoo muxrima andaxu ama andaqu anoo dhididaya iiban cadar anoo dhididaya ma Eh, inay igaadho daamur inuu igaadho oo daamur aan ismariyo la an uliya nafsii biqairaan inaan isku dhoobo daamur ayaan ka jecelahay masalada noocana yani labada waxaa la ii daamur aanoo isku duuga ayaa la ii qaatay faqaalat <clears throat> caaisha waxay tidhi ana anigu ayabtu rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam rasuulkii alla ayaan cadar uma aafa waa ku awaafay isagoo u galmoonaya fii nisaaihi xaasaskiisa uma abaxa waa waa bariisay muxriman isagoo muxrima yani halkaa waxaynu ka fahmaynaa inta aanu xidhan nabigu calayhi salaau wasalaam inuu maydhay nabigu calayhi salaau wasalaam kabacdina waxa weeye uu xidhay cadarkiina uu baaqi ku yahay horena waxaynu usoo tilmaannay nabigu calayhi salaau wasalaam cadarka markuu isticmaalayo inuu badsanayey waana sida axaadiista soo socota inoo tilmaamayso qaala wuxuu ihi bukhaari xadaana aadam wa aadamu bnu abi iyaas alcasqalaani qaala xadaana shucba qaala xadaana alxakam wa ibnu cutayba can ibraahim ibni yaziid annakhaci can lswad wuxuu ka warinayaa alswad ibni yaziid annakhaci oo abtigii ah an aalihi isna wuxuu ka warinayaa can caaisha radi allahu tacaala canha qaalat kaanii anuru waaba anigoo eegaya kaanii anduru waaba anigoo eegaya ilaa wabiisi iib cadarka bilicdiisa iyo dhalaalkiisa fii mafraqi nabiyi sal allahu alayhi wasalam nabiga madaxiisa bartamihiisa anoo waxa weeye ku arkaya wlxaal huwa muxrimun nabigu calayhi salaau wasalaam isagoo muxrima oo bimacnaa xarmaday waxa weeye ixraamkii xidhay xadiikani wuxuu tilmaamayaa inay bannaan tahay cadar in la isticmaalo kabacdina waxa weeye la waxay dhacday nabigu calayhi salaau wasalaam markuu xarmanayay ayuu cadar isticmaalay kabacdina nabigu calayhi salaau wasalaam ee xaasaskiisiibuu u tegay oo de waxaa macruufa marka qofku xaaskiisa uu doonaya inuu u tago inuu isusii udgooneeyo isusii nadiifiyo markuu u galmoodayna waxaa la ogsoon yahay laga maydhanayo maydhashadaasi waa maydhasho ag dhacday udgoonayn ama cadar la isticmaalay agtiisa dhacday ayay waxaweye noqonaysa masaladana horeynuuga soo hadalnay baabun wuxuu baabu yahay takhliili shacri timaha faraha in la geliyo marka la maydhanayo xataa idaa danna markuu u maleeyo annahu isagu qad arwa inuu cokanaysiiyey oo biyihii uu ku badiyey basharatahu jirkiisa afaada calayhi biyo waxa weeye ku shubay qaala wuxuu ihi bukhaari xadaana cabdaan wa cabdulahi bnu cumaan alcataki qaala ahbarana cabdullah wa ibni lmubaarak almarwazi qaala ahbarana hishaam bnu curwa can abihi can caaisha radi allahu tacala canha qaalat kaana rasuulu lahi sal allahu alayh wasalam wuxuu ahaa ida iktasala hadduu ka maydho min aljanaabati janaabada asla waa maydha yeelay yadayhi labadiisa qacmood watawadaa waa weysaysanay wuduuahu weysadiisa lisalaati salaada uu weysaysto uma iktasala intaa dabadeed waa maydhay uma yukhalilu biyadihi qacantiisa ayuu gelinayay shacrahu timihiisa markuu nabigu ka maleeyey anahu qad arwaa basharatahu jirkiisa inuu biyaha ku badiyey afaada alayhi ma biyaha ayuu ku shubay aa maraatin saddex jeer uma asala waa maydhay saaira jasadihi jirkiisa inta hadhay saair waxaa loo isticmaalaa bimacna baqiya yani baaqigii xubnaha weysada ka soo hadhay ayuu nabigu u maydhay waa lagu macnayn karaa ama uma asala waa saaira jasadihi jamiica jasadihi jidhkiisoo dhan buu maydhay oo ay ka mid tahay xubnihii weysade loo soo weysaysiiyey laakiin faafaahinteedu waa iman doontaa wa qaalat waxay tidhi caaisha radia allahu tacaala canha waana sanadkii lasoo sheegay ayuu waxa weeye la xidhiidhaa kuntu waan ahaa aqtasilu mid maydha mid maydhata ana aniga iyo sal allahu alayhi wasalam min inaain waaxid weel keliya ayaanu ku maydhanayna nadrifu xaalaanu nahay kuwa darsanaya minhu weelka xagiisa jamiican dhammaantayo yani anagoo gacanta wada gelinayna xadiikana wuxuu tilmaamayaa qofku markuu janaabada ka maydhanayo timaha guntooda inuu biyaha gaadhsiiyo oo takhliil uu sameeyo oo farihii lagu xoqo timaha guntooda lagu xoqo si waxaweeye qoyaanka iyo biyaha loo gaadhsiiyo hada wallahu aclam sal allah wslm cla nabiyina muxamed waalihi wasaxbihi wslm